bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu cala muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الله وحوري سبحانه وتعالى كل dacaam wax la cuno dhammaantii adacaam almadcuumaat weeye kullu dacaami cunto dhammaanteedba amba dacaam dhammaantii kaana wuxuu ahaa xillaa ay xalaalaa xalaal ayuu u ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil xalaal buu u ahaa ilaa maa xarama waxa uu ka xarimay mooyaane israa'iilu israa'iil uu ka xarimay mooyaane calaa nafsihi naftiisa uu ka xarimay amba uu u diiday min qabli an tunazala intaan la soo dejin horteed naftiisa uu ka xarimay atawraatu tawraat intaan la soo dejin qul waxaad tidhaahdaa nebiyow fa'tuu la kaalaya bitawraati tawraat la kaalaya fatluu akhriya dabadeed haa tawraat akhriya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo ku run sheegaya macnaha waxyaabahan aada iska xarimteen inay ibraahimna xaaraam ahaan jireen ee sida sugan ee nebiyullaahi israa'iil amaba yacquub waxaa ku dhacay baa la yidhahdaa xanuun xanuunka la yidhaahdo cirqu nasa waxaanaynu nidhaahno inaguna geestahanyada weeye waa ciraq halkaa badi jablaha amba sinta ka yimaada wilka dabadeetoo hoos ugu dhammaada adinka ilaa boqonta iyo kuraanta dhexdooda uu maro cirqu nasa baa la yidhaahdaa ala uu aad buu xanuun badan yahay ka waxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi yacquub ayaa wuxuu manci dhaartay amba maaragtay yidhi ilaahayow haddii aad ishaafido waxaan iska dayn doonaa cuntada waxaan ugu jeclahay haddaan xanuunkaa ka bogsado markaa wuxuu iska daayey oo ugu jeclaa hilibka geela iyo caanihiisa labadaasuu ugu jeclaa labadiibuu markaa iska xarimay de waxyaabo kale oo ilaahay markay imtixaan la yimaadeen reer bani israa'iil iyo dulmigoodii uu kaga xarimayna way jireene laakiin taxriimka cuntada qaarkeed oo masalan geela hilibkiisa iyo caanihiisa ah ayuunbaa ka xaaraam ahaa israa'iil oo uu naftiisa uun isaguna ka xarimay taasina waxaabay dhacday intaan tawraad la soo dejin ayay ahayd marka iyagu waxyaabaha iska xarimayeen waxay ku andacoon jireen nebi ibraahim ba xaaraan bay ka ahaayeen geelan iyo caanihiisa iyo wixii la mid ah markaasaa ilaahay yidhi subxaana wa tacala arrinta sidaa maaha ee xaaraam waxaa ka ahaan jiray uun ma arkaysaa kaa u israa'iil iska xarimay taasina waxay ahayd intaan tawraadba la soo dejin laakiin waayadan dambe dee markii dambe ay dulmi la yimaadeen iyo xumaan ilaahay dee kii ka xarimay waxyaaba badan kullu dacaami cunto dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xillaa ay xalaalaa xalaal buu ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil xalaal buu ahaa ilaa maa cuntadii mooyaane xarama uu ka xarimay macnaha u diiday israa'iilu israa'iil uu ka xarimay calaa nafsihi naftiisa kuu ka xarimay mooyaane goormana uu ka xarimay min qabli an tunazala xaramaday ku xidhmaysaa ku tacalluqaysaa min qabli an tunazala intaan la soo dejin horteed attawraa tawraat intaan la soo dejin horteed uu ka xarimay mooyaane cuntoo dhammi xalaal bay u ahaan jirtay tawraatna sidan qur-aanku sheegaya ayuunbaa ku taalla qul waxaad tidhaahdaa nebiyow fa'tuu lakaalaya bitawraa tawraadkeena kitaabkiina bal oo fatluu akriya ha tawraat akriya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo ku run sheegaya macnaha arrintani inay horeba xaaraam uga ahayd ibraahim iyo wakti hore bal markaasay caddaan doontaaye keena baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala faman iftaraa qofka ku abuurta iftaraa iftacala wey faman iftaraa qofka ku abuurta cala allahi alla dushiisa qofka ku abuurta alkadiba been waxaan ilaahay xarimin yidhaha ilaahay baa xarimay min bacdi dalika caddayntaa dabadeed dalik ishaaradu waxay ku dhacaysaa ma arkaysaa intaa la caddeeyey wax loo bayaamiyey dabadeed min bacdi dalika kaa dabadi ee qofka ilaahay ku been abuurto oo waxaan ilaahay xarimin yidhaahda alle ayaa xarimay fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu aldaalimuun hum aldaalimuun kuwaas unbaa daalimiin ah kuwa dhaalimiinta ahi kuwaa weeye qul waxaad tidhaahdaa nebiyow sadaqa allaahu alle run buu sheegay subxaanahu wa tacaala sadaqa allah alle run buu ku sheegay fii maa akhbara bihi wa fii maa sharacahu wuxuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala iyo waxa alle kitaabkiisa qur-aanka a dhexdiisa ku jideeyeyba alle wuu ku run sheegay ee fatabicuu raaca millata ibrahima ibraahim diintiisa raaca xaniifa xaaluu yahay ibraahim mid leexday oo diin kastoo baadila ka baydhay una baydhay diinta xaqa ah amba xaniifa xaaluu yahay ibraahim mid toosan ay mustaqiima wamaa kaana ma ahaanin ibraahim min almushrikiin kuwa mushrikiinta ah mid ka mid a ah, ma ahaanin oo ibraahim marnaba ee maarkaysaa kuwa mushrikiinta ah ma ahayn ilaahay saasuu yidhi subxaanahu wa tacaala inna awala bayt gurikii ugu horreeyey baydkaasoo ka sifee wadica loo dejiyey linnaasi dadka loo soo dejiyey macnaa loo jideeye inay alle ku caabudaan laladii baydka weeye oo markaa dee guryuhu way jiri jireen ee macnaheedu waxa weeye awalu baytin wadica licibaadati illah waa guru kii ugu horeeyey ee ilaahay u jideeyey in isaga lagu caabudo laakiin bini aadamku guryo dhisan jireen waana baydkii ugu horeeyey ma arkaysaa dabeedna waxaa ku xigay masjid alaqsa afartan sannadood baa udhaxaysay ina awala bayt gurikii ugu horeeyey baydkaasu udica loo dejiyey linnaasi dadka laladii baydka weeye khabarka innada halkaas dhacaya laladii midka weeye bibaka ay bimaka maka ku sugan albakatu hiya maka bakatu hiya maka waa asmaada ay leedahay ee faraha badan bay ka mid tahay sida maka iyo baka iyo bayt lcatiiq bayt lxaraam beled lamiin um lqura qadis wama ila dalik muqadasa xaatima ras belda maaragtay binya kacba inta waa la yidhaha marka ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala laladii guriga weeye bibaka baka ku sugan macnaha maka ku sugan mubaaraka xaaluu yahay baydkaasi mid la barakeeyey macnaha mid baraka leh ay daa baraka mubaaraka xaaluu yahay mid la barakeeyey wahudaa xaaluu yahay hanuun lilcaalamiin caalamka oo dhan ba uu hanuuni yahay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo de tukanayaan oo ilaahay ku caabudayaan oo ku xajayaan ma arkays fiihi waxaa ku sugan baydka aayaat aayado ayaa ku sugan aayadahaasoo bayinaat cadcad baa ku sugan baa ilahay leyi subxana wa tacaala aayad dalaalaad daahira oo maalan inuu kii ibraahim uu dhisay uu yahay ilaahay baa weyneeyey subxaana wa tacaala fiihi waxaa ku sugan baydkan aayaat aayado ayaa ku sugan aayadahaasoo bayinaat cadcad maqaamu ibraahiima ah maqaamu ibraahiima ibraahim ah halkuu joogsaday oo marka aayaadkaa baynu ku bayaamino amba minhaa waxaa ka mid a ah aayaadka beytkaa ku sugan maqaamu ibraahiima ibraahim halkuu joogsaday baa ka mid a ah. halka uu isku taagay baa ka mid a ah. maqaamu ibraahim ibraahim halkuu joogsaday ayaa ka mid ah macnaa gurigu markuu dee seeska dhaafay oo kor u qaadayey halkuu ku taagnaa sakhaayada uu ka dhigtay ee ismaaciilna uu dhiibaya alaabta ayaa ma arkaysaa halkuu ku joogsaday waaba aayad aayadka ilaahay ka mid a culimadu waxay leeyihin xataa raadkiisa ayaaba ka sii muuqday ma arkaysaa raadkiisaaba kasii muuqday qaar culimada le waxaaba soo gaadhayba xataa imaaradii cumar waa uu soo gaadhay baa la yidhi ma arkaysaa imaaradii cumar oo cumar baa markii dambe waxoogaa dib uu riixay markay dadku ku mashquuleen ee musaliintii iyo dadkii dawaafayay wax lamid maqaamu ibraahima waa ka mida ibraahim halkuu joogsaday waman qofka dakhala galahu beytkaasi kaana wuxuu ahaaday amba ahaanayaa aamina mid aamina oo xataa qofka gala may dili jirin xataa jaahiliyadii kaana aamina buu ahaaday mid amni leh oo badbaadaaya ilaahayna wuu ku badbaadin jiray iyaga laftigooda oo gaajo iyo cabsi labadaba uu ka badbaadiyey ayadoo dadka hareerahooda lagu leynayo ayaa xataa iyagoo jaahilnimo ku sugan ay ilaalin jireen waana xaram la ilaaliyo xataa shareecadeenna marka la eego in dhirtiisa la jaro oo ugaadhiisa la laayo aanay banaanayn xataa geedihiisa la jarjaro xataa ugaadhiisa in la didiya aanay banaanayn walilaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka korkooda rabbi wuxuu ku leeyahay laamka laam alilzaami waliijaab baa la yidhahdaa walilaahi alle wuxuu leeyahay cala annaasi dadka korkooda rabbi wuxuu ku leeyahay xijulbayt baydka uu kicitimidiisa xijulbayt baydka uu kicitimidiisa buu alle ku leeyahay xajidiisa ka bedel man buu ku leeyahay alleh istidaaca awooda ilayhi ay ila albeyti beytka alle xaggiisa u awooda sabiila dariiq awood u leh inuu xajo marka istidaacadan beytka ilaahay loo qastayaa laba ayuunbay u qaybsantaa mar qofka ayaa noqonaya mustadiic binafsihi oo isaga ayaa awood u leh oo gaadiid uu raaco iyo sahaydiiba wuu helayaa marna waxaa la yidhahdaa mustadiic bigayrihi oo matsalan maal buu leeyahay oo cid kaleoo ka xajta ayaa uu samaysanayaa bishardi hore u xajtay oo xajulbedel amba xajul shubruma ayaa maaragtay laga xaji karaa waana arrin dee mufasal iskaga ah kutubta axkaamta ood u doonan kartaan cala annaasi alla wuxuu ku leeyahay xijulbayt baytka xajidiisu alla ku leeyahy oo kucitimidiisa ka bedel man ba alla ku leeyahy istadaaca awooda ilayhi ila lbayt awooda sabiila ariiq macnaa zaad iyo raaxilada heli kara waman kafara qofka kufriya muxuu ku kufrayayaa mafariidatu lxaji diidaba in xajkuba waajib ku yahay fa ina allaha alle aniy ilaaha ka kaaftoomay ee ka deeqtoomay weeye can alcaalamiin caalamkaba ibnu cabaas oo kale waman jahada buu leeyahy isagu oo maalan qofku haddii uu diido waajibnimadii xajkii amba fariidadii xajka waa u kufreeya waa u gaaloobaya maarkisa haddii uu diido weeye oo diidma uu ku inkaarsan yahay ma qul waxaad tidhaahdaa nebiyo yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabkow lima maxaad takfuruuna aada ugu kufriyaysaan biaayaati illaahi alle aayaadkiisa maxaad ugu kufriyaysaan walxaal maxaad ugu kufriyaysaan allahu alle shahiid alle marag ka yahay calaa maa midka uu arkaayo alle tacmaluuna aad samaynaysaan calaa maa ay cala aladii midkaa rabbi uu shaahidkaya iyo marag tacmaluuna aada samaynaysaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa ahla ahlulkitaabkow lima maxaad tasuduuna uga jeedinaysaan amba uga hor joogsanaysaan can sabiili illaahi alla dariiqiisa maxaad uga hor joogsanaysaan man duul qaar maxaad uga hor joogsanaysaan aamana alla rumeeyey tabquuna xaalaad la doonaysaan maxaad uga hor joogsanaysaan ha alla dariiqiisaasi ciwaja qalooc waxay la raadiba doonayaan ilaahay diintiisa in noqoto mucwajah mid la qalloociyey inay tahay lima maxaa tasudduuna uga hor joogsanaysaan can sabiili illaahi alla dariiqiisa man mid maxaad uga hor joogsanaysaan aamana rumeeyey tabquuna xaal la doonaysaan maxaad uga hor joogsanaysaan ha sabiilka alle amba dariiqa alle ciwaja qallooc qalloocin aad la doonaysaan walxaal aad la doonaysaan qalloocin antum idinku shuhadaa aada marag ka tihiin inay aayaad imaa ilaahay diintiisii oo ah oo ti ilaahay kutubtiina ku sheegay ay tahay wama allahu alle ma ahaanin subxaanahu watacaala biaafil kii moogan cama tacmaluun ama can ladi kii alle ma moogana tacmaluuna aada samaynaysaan amba camalakum rabi ma moogana ilaahay subxaana watacaala waa ogsooye waana idinku abaalmarin doonaa ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqa qolo haddaad adeecdaan min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kutubta kuwii la siiyey haddaad adeecdaan waa yuhuud iyo nasaare ku wada leexdaye yarudduukum waxay idinka dhigi bacda iimaanikum iimaankiina dabadii waxay idinka dhigi kaafiriin kuwo kufriyey bay idinka dhigi doonaan ya ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqa qolo haddaad adeecdaan min aladiina ah, kuwii kamida utuu la siiyey alkitaaba la siiyey yaruduukum waxay idinka yeeli doonaan wey waxay idinka yeeli doonaan oo idinka dhigi doonaan bacda iimaanikum iimaankiina dabadii ficilka laba mafcuul qaadanaya moogtay ka hore waa kaafka ka kalena waa kaafiriin kuwa kufriyey oo gaalooba bay idinka dhigi doonaa wy wa kayfa takfuruun sidee ayaad u kufridaan ba alla yidhi subxaana tacajub inkaar aanay suurtagala xaaladan oo kale waa arrin aada loola yaabo cidda gaalowda iyadoo intani ay jirto wa kayfa takfuruun sidee ayaad u kufridaan walxaal sidee ayaad u kufridaan antum idinka tutlaa lagu akriyaayo calaykum korkiina aayaat ullahi alle aayaadkiisa lagu akriyaayo hal idinka tutraa lagu akriyayo calaykum korkiina aayaat ullahi lagu akriyayo oo wa fiikum dhexdiinana uu ku sugan yahay amba uu joogo rasuulu walxaal sidaa ad u kufridaan fiikum dhexdiina uu ku sugan yahay rasuulu alla rasuulkiisina uu joogo gaalnimada agee sidaaba u suurtoobdaha ma ogta waa ina u culus weyn waman yactasim qofka qabsada cuskada billaah alle qofka cuskada faqad hudiya waa la hanuuniyey qofka ilaa siraad dariiq baa lagu hanuuniyey dariiqaasoo mustaqiim toosan alictisaamu billaah iyo ilaahay in la cuskadaa waxay tiir u tahay hanuuninta ma arkaysaa waxaad kaga badbaadaysaa inaad lunto waxay dariiq u tahay maaragtay toosnaanta iyo dariiqa maaragtay hufan ya ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayo itaquu llaha alla ka baqa subxaanahu watacaala xaqa tuqaatih ka baqashadiisa xaqa ah waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha tuqaat waa masder ma og tahay macnaha cibaaradu waxay sanay noqonaysaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow itaqu llaha alla ka baqa attuqaata ka baqasho alxaqa saasay noqonaysaa xaq ah xaqa tuqaati ka baqashadiisa dhabtaa ah ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala walaa tamuutunna ha dhimanina oo ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun xaal aad kuwa muslimiina tihi ilaa wlxaal antum muslimuuna aad tihin mooyaane macnaha islaamnimada ku dul dhinta macnaha islaamnimadii laasima xaaladaad fayowdihiin iyo xaaladaad bugtaan intaba si aad islaamnimada ugu dul waayo man caasha calaa shay maata calayhi qofku markuu shay ku dul noolaado shaygaasunbuu ku dhimanaya waman maata calaa shayin bucisa calayhi bucia calayhi marka faciyaada billahi min khilaafi dalik marka waa asbaabaha iyo wasaaisha uu qofku ku badbaadayatay inuu islaamku had iyo jeer ale ku dhaqmo ilaa waantum muslimuun xaal aatiinkuwa muslimiina mooyaane wactasimuu qabsada bixabli illaahi alla xadhigiisa qabsada ay bikitaab illah bicahdi illaah ma arkaysa culimada qaar waxay leeyahy qur'aanka weeyi wactasimuu qabsada bixabli illaahi alla xadhigiisa qabsada ilaahay ballankiisa idi ka qaada islaamnimo ah amaba maaragtay qabsada ilaahay xadhigiisa oo kitaabkan ilaahay ah qabsada walaa tafaraquu hana kala tegina baa ilahay walaa jamiica dhammaantiinba xalaaj qabsada xadhigga ilaahay subxana wa tacaala walaa tafaraquu hana kala tegina ilaahay wuxuu amrayaa aljamaaca wuxuu ka reebayaa can tafriiqa inay muslimiintu ay kala tagaan oo ay kala wax kala qaybsano oo ahwaa iyo milal iyo firaq u kala qaybsanay noqdo walaa tafaraqu wadkuruu xasuusta nicmat allahi alle u nicmayntiisii xasuusta ay incaam allahi baynu odhanaynaa ma og tahay wadkuruu xasuusta nicmat allahi alle u nicmayntiisii xasuusta calaykum idinka uu idiin nicmeeyey id xillina uu idiin nicmeeyey kuntum aad ahaydeen acdaaa kuwa cula amba cadow soo adahaybeen maala nimanka ansaarta ahaa ee aws iyo khasraj oo kale siday ahaan jireen qolo kastoon islaamnimada maaragtay aan qaadano saasay ahaan jirto id xillina uu idiin nicmeeyey incaamka ku xidha kuntum aad ahaydeen acdaaa kuwa cul ah aada soo ahaydeen oo faallafa alla kulmiyey bayna quluubikum quluubtiinii alla uu kulmiyey subxaana wa tacaala oo fa asbaxtum aada ahaateen dabadeed markuu alla jamciyey binicmatihi alla nicmayntiisa sababteeda aada ku ahaateen ikhwaana walaalo oo fa asbaxtum aada noqoteen binicmatihi ay binicmati illaahi biincaami illaahi alla nicmayntiisa aada ku noqoteen ikhwaana walaalo aada ku noqoteen wa kuntum waxaad hayde calaa shafaa xufra bohol qarkeed baa taagnaydeen shafaa waa qarka xufraduna waa bohosha wey walxaal waa laydin nicmeeyey kuntum ahaydeen calaa shafaa xufra bohol qarkeed jar baa ka laalaadeen calaa shafaa xufra bohol qarkeed jar aad ku sugnaydeen min annaari bohol qarkeeda inaad ku dhacdaan una idin habsamay oo faanqadakum alla idinka badbaadiyey minhaa markaasaa laydin nicmeeyey oo faanqadakum rabbi idinka badbaadiyey minhaa naartii kadalika sida alle aayaadkiisa idinku caddeeyay oo kale ayaa yubayin llah ishaarada waxay ku dhacaysaa masderka ficilkaa dambe ay kadalika albayaanu sidaas odhanaysaa caddaynta ilaahay subxaana wa tacaala idin caddeeyey aayaadkiisa ayaa yubayin llahu alla u caddayn doonaa lakum idinka aayaatih aayaadkiisa idinku caddayn doonaa lacalakum tahtaduun likay tahtaduu si aada u hanuuntaan waltakun kaanadilani laba macnoba way noqotaa mar taama baa la yidhaha marna naaqisa baa la yidhaahdaa mar sidan dheh waltakun ha ahaato minkum xaal idinka ay idinka mid tahay umma ummadi ha ahaato yadcuuna kuwa ugu yeedha dadka ila alkhayr khayrka ugu yeedha markaa minkumta waynu xaalaynay sifay ahaydo markaasay taqadumtay umma waa waa ismigii kaanada jumladaa dambe yadcuuna ila khayri baa noqonaysa khabarkii ma og tahay haddii taama la yidhaahdana waltakun ha la helo minkum xaggiina umma ha laga helo ummadaasoo oad ka sifaynaysa yadcuuna waltakun ha ahaato minkum xaala idinka idinka min tahay minta tabciidiyo ka dhig ila waa fardulkifaaye umma ummadi ha ahaato yadcuuna kuwii ugu yeedha khabarka halkaa waltakun ha ahaato umma ummadi ha ahaato ummadaasoo minkum sifay noqonaysa hadii la dambaysiiyo idinka idinka kuwa ugu yeedha dadka ila alkhayr waltakun ha ahaato minkum xaala idinka idinka mid tahay umma ummadi ha ahaato yadcuun kuwa ugu yeedha dadka ila alkhayr waya'muruuna fara bilmacruufi fara wayanhawna reeba can ilmunkar xumaanta waxaan ilaahay sharcigiisa ku wanaagsanayn wa ulaa'ika duulkaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina tafaraquu kala tegay ee iskhilaamaa kala tegay ee kala yaacay wakhtalafuu iskhilaafay ee ku kala tegay waa khilaaf aan sharci ahayn maarkay wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa kii dabadii iskhilaafay jaaahum ayaga intuu u yimid dabadeed ay min bacdi maa jaahum intay u timid dabadeed iskhilaafay albayinaatu aayaadka cadcadiinta u yimaadeen oo waqti olaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu iskhilaafay tafaraquu kala tegey waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi ma ja'ahum intay u timi dabadeed iyaga albayinaatu intay u yimaadeen wa ulaa'ika duulkaasi lahum waxay leeyihiin cadaab ay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn oodka warxusoo u sheeg yowma maalin tabyadu ay caddaan wujuuh wejiya maalintay caddaan doonaan ay iftiimi doonaan wataswadu ay madoobaan wujuuh wejiyana ay madoobaan doonaan udkuru sheeg yawma maalin tabyadu ay caddaan doonto wujuuh wejiya ay caddaan doonaan oo wataswadu ay madoobaan wujuuh wejiya ay madoobaan doonaan markaasaa ilaahay kala tafsiiliye faama aladiina kuwa iswaddat ay madoobaatay wujuuhuhum wejiyadoodu kuway madoobaadeen he yuqaalu lahum qadar yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa akafartum soo maydaan kufriyin bacda iimaanikum iimaankiina dabadii miyaad kufrideen fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa akafartum soo maydaan kufriyin bacda iimaanikum iimaankiina dabadii faduquu dhadhamiya alcadaaba dhadhamiya bima kuntum takfuruun bisababi kufrikum bisababi kufrikum gaalnimadiina sababteeda ku dhadhamiya gaalnimo ku dhadhamiya baa la odhan doonaa wa ama aladiina kuwase ibyadad ay caddaatay wujuuhum wejiyadooda iftiimeen fa fii raxmat illaah ilaahay raxmadiisa ayay ku sugnaadeen ay fa fi ljanna hum ayagu fiihaa raxmaddaa alleh khaaliduuna kuwii kuwaari weeye tilka taas taa la soo sheegay aayaat ullah alle aayadihiisii weeye mubtadaya khabar iskaga dhig natluuhaa xaal aanu ku akhriyayno aayaadkaasi calayka korkaaga nebi maxamedo bilxaq wama allahu allana ma ahaanin yuriid kii doonaya ulma kii dulmi la doona alla ma ahaanin lilcaalamiin cid caalamka ilaahay ma dulmiyo subxaana wa tacaala manaa ilaahay ma doonayo inuu dulmiyo wama allahu alla ma ahaanin yuriid kii doonaya ulma dulmi allaha la doonaya ma ahaanin lilcaalamiin ilaahay ma dulmiyo subxaana wa tacala laysa bidaalimin lahum kuntum waxaad ahaateen khayra umma ummata ugu khayr badan baad ahaateen walilaahi alla ayaa iskale maa fi samaawaati waxaa samaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku sugan wa ila allahi alla xaggiisumaa turjacu loo celin doonaa alumuur arrimaha kuntum waxaad ahaateen khayra umma ummad kuwa ugu khayr badan baad ahaateen ukhrijat ay udhirat loo soo saaray linnaasi dadka haye maxaa ummadaa ugu khayr badantihiin ta'muruuna waxaad fartaan dadka bilmacruuf wanaagga ayaad fartaan watanhawna waxaad reebtaan can ilmunkari xumaanta ayaad nahyidaan wa tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billaahi alle ayaad rumaysaan ee walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi ahlulkitaabku hadday rumayn lahaayeen alle iyo rasuulkiisan lakaana wuxuu ahaan lahaa maxay ay lakaana aliimaanu abarka ah, ismigaa qadar walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaab kitaabka ehelkiisu lakaana aliimaanu rumayntay alle iyo rasuulkiisa rumeeyaa wuxuu ahaan lahaa iimaankaasi khayran lahum kii ayaga u khayr badan ismigeed qadaranaa kaanada khayran lahum kii u khayr badan buu ahaan lahaa minhum waxaa ka mid ah ahlukitaabkii almu'minuuna baa ka mid ah wa akaruhum badankooduna alfaasiquun kuwa ilaahay daacaddiisa ka baxay wey lan yaduruukum idinkuma dhibaatayn doonaan ilaa adaa waxoogaa dhiba mooyaane carabka iyo dacaayad iyo waxabaagaasa idin geysan doonaan laakiin dhib weyn idinku baabiya laba iman doon laa yadarukum idinkuma dhibi doonaan baa la ilaa adaa waxoogaa dhibaato ah oo afxumo iyo cay iyo dacaayad mooyaane idinma dhibi doonaan baa la subxana wa tacaala wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraanna yuwalluukum waxay teedin yuwalluukum waxay idin siin macnaa waxay idin teedin doonaan aladbaara dhabarka way jabi doonaan wy dhabarkay idin jeedin doonaan uma laa yunsaruun loomaba gargaaro iwallukumta waxba ha ku cadfin ila maaragtay tasmila ficilka marsa maaha uma laa yunsaruun loomaba gargaari doona baa ilahay leeyahy subxaana wataala looma helin doona nasri ilaahayba kuwa mutay maaha duribat waxaa la yeelay calayhim korkooda adilla dulli baa la yeelay baa ilahay leeyahy subxana watacaala aynamaa huqifuu meeshii laga helaba waa yuhuud ayay usii badan yihin oo marka la toosnaado de markase iyaga laga sii liito ama ninkii xoog badan un noqonaysaa kii roona reerka marka yalla diintiisa laga tago ka madaxa kaa garaacaya duribat waxaa la yeelay calayhim korkooda adilla dulli baa la yeelay baa ilahay lehi subxana wa tacala la laasimiyey aynamaa huqifuu meeshii laga helaba lagu arkaba ilaa bixablin xadhig inay haystaan oo min allahi alla xaggiisa ka ah mooyaane ee dee islaamaha way markaa kuwa sharafle noqdaan ilaa bixabli xarig haystaan oo min allahi alla xaggiisa ka ilaa mutamasikiina xaala yihiin kuwii haysta bixablin haysta min allah iyo wa xablin xarig min annaas cahdi inay galaan oo dee markaa jisyadii ay bixiyaan oo xablin o ilaa bixablin inay yihiin kuwa xarig haysta min annaas dadka xaggooda ka ah oo dadkii inay ballan mu'miniintii la heshiiyaan markaa jisyo ay iska bixiyaan mooyaane faba way noqdeen amba waxay muteen biqadab cadho ayay muteen amba ay la noqdeen min allah alle xaggiisa ka ah waduribat waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskana faqiirtinimo iyo saboolnimo dalika faqrigaas iyo cadhadaa ay muteen iyo duligaa la saaray biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illahi awil balmasterka dalika kaasi cadaabkaasi waxaa ugu sugnaaday بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ay بسبب كفرهم gaalnimadooda daraaddeed biaayaati illaahi ilahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen saasaad isugu xidhaysaa biannahum kaanuu yakfuruun ay bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed buu ugu sugnaaday ciqaabkaasi biaayaati illaahi ilahay aayaadkiisa ku kufriyeen iyo maxay kale wayaqtuluuna alambiyaa wa biqatlihim wa bisababi qatlihim iyo dilkooda daraaddii buu ugu sugnaaday alambiyaaa ambiyada alle ay laayeen bigayri xaq gardarana ay ku laayeen dalika ciqaabka ay muteen iyo dulliga alla uu saaray bimaa casaw dalika maarag ciqaabkaasi ay muteen bimaa casaw maadana masteriyadii weeye baduna waa sababiya ay bicisyaanihim macsiyadooda daraaddeed bay ugu sugnaatay caasinimadooda dara bima casow ay bicisyaanihim caasinimadooda daraaddeed allah ay ku caasigaroobeen wa kaanuu yactaduun iyo wa biictidaa'ihim masdarkeenu iskaga wadaxda wa biictidaa'ihim iyo xadgudubku ay xadgudbeen daraadii wa kaanuu yactaduun iyo wa bisababi ictidaa'ihim xadgudubkooda daraadii ayuu ugu sugnaaday halaagaas allah wuxu uhi subxaana iyo ciqaabkaasi allah wuxu uhi subxaana wa tacaala laysuu may ahaanin sawaa kuwa siman macnaa wowgu wuxuu ku dhacaya ahlulkitaabkii laysuu may ahaanin sawaa kuwa siman may ahaanin baa laleeyahay subxaana wa tacaala dee ahlulkitaabkii ma sina baa rabbi yidhi min ahli kitaabi waa khabar muqadama min ahli kitaabi ahlilkitaabkii waxaa kamid a min ahli kitaabi ahlilkitaabkii waxaa kamid a umma ummad baa kamid a ummadaasoo qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan baa ka mid ah ummadaasoo yatluuna akriya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa akrida aanaa allayli habeenka saacadihiisa aanaa allayli habeenka saacadihiisa akrida ayaa ka mid ah walxaalna akriya hum ayagu yasjuduuna ay yusalluuna ay tukanayaan sujuudda waxaynu ku awilaynaa inay tahay asalaa liana alqira'ata fi sujuudi waa manhi walxaal hum ayagu yihiin yastuduuna ay yusalluuna kuwa tukanaya ayay ilaahay aayaadkiisa ay akriyaan yuminuuna waxay rumeeyaan ummadaasoo yuuminuuna rumayso ayaa kamida bilaahi alleh walyawmi maalinta rumayso alaakhiri dambe waya'muruuna fara bilmacruufi fara wanaaga wayanhawna reema can lmunkar wayusaaricuuna u degdega fi lkhayraat khayrkana u dhaksada wa ulaaika duulkaasi min asaalixiin kuwa saalixiinta ah ayay ka mid yihiin ba allah yidhi subxaana wa tacaala waa kuwoodii soo islaamay ee wanaagsanaaye de raggii saxaabada ahaa ee maalan dee amba yuhuud ha ka tirsanaadaan amba ha ka tirsanaadaan nimankii nasaarada ahaa ee najraan deganaa amba nasaaradii kale ardulxabash ka tegi jirtayba ha noqdaani ambaba maaragtay dad hore oo ansaarba kamid ahaaba iska jiro oo waxoogaa dee adyaano hore iska sii haystay dad badanoo noocaasa iska jiray wamaa yafcaluu waxay sameeyaan oo min khayr ah khayruun ah falan yukfaruuhu lagama dafiri doono lagama qadin doono wamaa yafcaluu waxay sameeyaan oo min khayrin ah falan yukfaruu lagama dafiri doono hu khayrka ay sameeyeen waa laga abaalmari doona wallahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bilmuttaqiin kuwa isaga alla ka baqa subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kama difaaci doonto canhum ayaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum ubadkoodu toona kama difaaci doonaan min allahi alle xaggiisa cadaabka alle shaya shaynaba kama difaaci doonaan wax uun cadaabka ilaahay ku saabsan kama horjoogsan doonaan in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tugniya kama celin doonto canhum ayaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum ubadkoodu toona min allahi alle cadaabkiisa shay-a shaynaba kama difaaci doontaba alla yidhi subxaana wa ulaa'ika kuwaa gaaloobay asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naartaa dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari doona wey mathalu ma kii sifadiisu tilmaantiisu yunfiquuna ay bixinayaan fii haadihi tan dhexdeeda ay ku bixinayaan alxayaati ah addunya liadduunyo waxay ku bixinayaanayd ilaahay diintiisa ku curyaaminayaan mahalu ma ay sifatu ma waad odhanaysaa kii tilmaantiisu yunfiquuna ay ku bixinayaan fii haadihi tan dhexdeeda alxayaati ah adduunyada liidata macnaa adduunyada liidata dhexdeeda waxaan ay ku bixinayaan ay alla diintiisa kuhor ku baabinayaan he taasifadeedu amba tilmaanteedu ka mathali riix waa sida dabayl sifadeed oo kale ka mathali riix dabayl sideeda oo kale weeye amba sifada dabayleed oo kale weeye dabayshaasoo jumlada maaragtay fi maxal jar bay taalahay dabayshaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow amaba kulayn hanfi labada waa la idhahaa sirun qabow ku sugan yahay amaba kulayn uu ku sugan yahay dabayshaasoo asaabad ku dhufatay xarfa qawmin qolo sharceed dabayshaasoo asaabad ku dhufatay xarfa qawm qolo sharceed ku dhufatay qoomkaasoo dalamuu dulmiyey anfusahum lafahooda dulmiyey oo dabadeed markay ku dhufatay fahlakat baabiisayhu sharci xarfigii oo fahlakat baabiisayhu sharci wamaa dalamahum llah ilaahay ma dulmiyin kuwa walaakin ha yeeshe e anfusahum yadlimuun anfusahum waa mafcuulkiiso arki maysid yadlimuuna daa dambe walaakin anfusahum yadlimuun ee yadlimuuna anfusahum ayaga ayuun baa lafahooda dulmiyey ba iyagaa lafahoodii dulmiyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa tattakiduu ha ka dhiganina ha samaysanina bidaana xoghayn shirhaye min dunikum ay min hayrikum idinka kayrkiin xoghayn ha ka dhiganina sirtiina aad ku aamintaan waa dadkii muslimiinta aha inay sirtoodii xafidaan baa loo baahan yahi maogta bidaana oo wax qarsoorsiiyo waxaad caloosha ku hayso oo kale maogta yaa laa tattakiduu ha samaysani ha yeelanina bidaana xog hayn ha yeelanina min dunikum ay min hayrikum idinka kayrkiin ah muminiin ahayn dadka muminiinta xogtiina u dhiibta sirtiina ka ilaashada munaafiqiinta iyo kafarada ilahay saasuu lehi subxaana wa tacaala ha kuwaasoo laa ya'luunakum ay laa yamnacuuna lakum idinka aan idinka hor joogsanaynin khabaala fasaad wax fashaad la yidhaahba aan ka gaabinaynin macnaa fashaad inaad ku dhacdaan iyo xumaan moogtay bidaanadaaso laa ya'luunakum ay laa yamnacuuna lakum ficilkani laa laasim weeye lidalika waxaa jira maaragtay kaafkan iyo khaba labaduba waxa lagu nasbiyey waa binasci lkhaafid waxa la yidhaahdo laa ya'luunakum kuwaasoon idinka hor joogsanaynin oo aan idinka celinaynin khabala fashaad oo macnaa fashaad idinla jeceliya xumaan waddu waxay jeclaadeen maa canidtum mashaqadiina maaduna waa masderiya ay canatakum waddow waxay jeclaadeen maa canidtum dhibaatadiina mashaqadiina ayay jeclaadeen qad badat waxaa muuqday waxaa muuqatay albagdaau nacayb min afwaahihim afkooda ayuu ka muuqday ma ogti haye waa cadow baa ilahay leeyahay qad badat waxaa muuqatay albagdaau nacm ayaa min afwaahim ka muuqday nacay wamaa tukfii waxay qarinayso suduuruhum ay qarinayso laabtood ayaa akbar way ilahay baa ku baryay maogti haddaad u haysato bini aadamnimo inay yaqaanaan o kada o kada iyo diin awaxd qad bayanna waanu caddaynay baa ilahay yidhi lakum idinka alaayaati baanu idin caddaynay in kuntum haddaad tinta caqiloon kuwa caqli haddaad wax garanaysaan haye yaxaag haddaad wax garanaysaan ilah waan idin cadaynay waxay yihiin baanu idin cadaynay baa ilahay leeyay gaaladaasi adugu wax kala u hayso ha antum idinku ulaa'i yaa ulaa'i kuwaasow tuxibuuna waad jeceshihiin hum ayaga amba ha antum haada waa litambiih ha antum idinku ulaa kuwaasun baa tihiin waxaasun baa kuwaasun baa tuxibuuna waad jeceshihiin hum kuwan gaaladaa walaa yuxibuunakum iyaguna idinma jecla walxaal baad jeceshihiin tu'minuuna aada rumaynaysaan bilkitaab alla kitaabtiisa aada rumaynaysaan kullihi dhammaantiiba waidaa laquukum hadday idinla kulmaan markay idinla kulmaan qaaluu waxay yidhahdeen aamana waa munaafiqiin kuwan eeday waidaa khalow markay gaar noqdaan waidaa khalow markay gooni isku noqdaanna caduu way qaniinaan alaykum ay lakum calaadani bimacnaa laam laam weeye calaykum ay liajlikum idinka daraaddiin bay u qaniinaan anaamila faraha caaradooda waa adraaf lasaabici khalow markay isu gaar markay gaar isugu noqdaanna caduu way qaniinaan calaykum ay liajlikum idinka dartiin waxay u qaniinaan alanaamila faraha caaradooda ciil min alhayd cadho daraadeed waa tacliiliya min alhaydi cadho darteed bay uqaninaan baa ilahay leyi subxana wa tacaala haye qul waxaad tidhaahdaa muutuu dhinta bigaydikum cadhadiina ku dhinta dheh muutuu dhinta bigaydikum ku dhinta ina allaha alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay u saaxiibka yihiin waxaa laabaha ku nagi bidaati suduur laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ilahay ag ogsoon weeye hadday u haysato gaala inay ku jeceshahay gaaluu alla ku baraya iyo munaafiqiin in tamsaskum hadday idin taabato haddaad heshaan xasanatun wanaag hadduu idin taabto tasuhum waa jawaabtii shardiga way tiiraanyo gelin way ka xumaanaya way ka murugoonaya in tamsaskum hadday idin taabato xasana wanaag hadday idin taabato tasuhum way tiiraanyo gelin wa in tusibkum hadday idin haleesho sayia dhibi hadda idin haleesho abaar cudur taws iyo wax la midi yafraxuu way ku farxi bihaa dhibaatadaasi wain tasbiruu haddaad sabirtaan waa ta lagaga adkaanaya watattaquu shardiga labaad ilaahayna aad ka baqataan subxaanahu wa tacaala iyo walahooda ilaan xidhiidintoodaad ku baaba'aysahay laa yadurukum idinma dhibi doono kaydahum shirqoolkoodu shay ah shayna idinkuma dhibi doono dhibaato ah ina allaha alla bimaa yacmaluun waxay samaynayaan muxiid allaha koobay wey oo muxiid kii koobay weeye alle subxaana wa tacaala marka nimanka taashaa lagaga hortegaya min shari lashraar wa kayd lfujaar sabir iyo taqwo in la isticmaalo iyo ilaahay oo la cuskado ma arkaysa isagaa muxiidun bicdaa'ihim falaa xawla walaa quwata lahum ila bihi ma arkaysa baa siduu doonaya yeelaya maogta waid adawta bal uxudna ubax wadkur xusnabiyow id waagii kadawta aad kallahday min ahlika ehelkaaga aad ka kallahday madiina mufasiriinta jumhuurkoodu waxay ku fasirayaan inuu yahay uxud ma arkaysa waa ym maarata saasoo kale ma ogtay xasan albasri baa isagu le waa yom laxsaabe wadkur xusnawaagii kadawta aad kallahday min ahlika ehelkaaga aad ka kallahday ma arkaysa maalin sabtiya shawaalna maaragtay ay saddex eh, maaragtay lix ahayd maaragtayshawal bay ahayd sanadkii saddexaad xagga hijrada marka laga tiri wayd waagii xusqadowta aad kalahday min ahlika aad ka kalahday tubawiu xaal aad dejinaysana aad kalahday almu'miniina mu'miniinta aad dejinayso maqaacida goobo aad dejinayso waa maqaacida goobo aad dejinayso lilqitaali ay liajli lqitaali dagaalka daraadiina aad u dejinayso tubawiu ayaa lilqitaalka uu ku xidhmaya maqaacidaha ku xidhi ila waa darfu makaan ba waad arkaysaa lilqitaali aada u dejinayso dagaal walxaalna aad dejinaysa allahu ala samiic kii maqlaya alla ahaa subxana wa tacala waxaad ku hadlaysaan caliimu kii ku cilmi badanna u ahaa ma arkaysaa id waagii xus ka bedel id xilligiina aad ka lahabay tooraad ka bedelaysaa hamad ay ku warwartay ama ay ku hamiday daa'ifataani laba qolo oo minkum idinka idinka midi an tafshala ay bian tafshala inay jabaan ila meesha col weynaa soo baxay axaabiish iyo balaayo oo dhan baa soo urursatay ma og tahay oo markii ciidankii saddex meeloodoo meel ahaanna uu jabsaday ninkii munaafiq ahaa ee weynaa ma ogtay cabdillahi bni ubay an tafshala inay jabaan ma arkaysa bal waagaxus id xilligiina aad baxday hamad ay ku werwertay ma ku hamiday daaifataani laba qolo minkum idinka idin ka mid an walxaalla aysidaa ku hamiyeen allahu alle weliyuhumaa allna weligood ahaa markay arkeen dee ciidankiio saddex meelood meel haali noqotay ayaa khalkhalkan iyo kan ayaa ku dhacay laakiin ilaahay baa weligood ahaa wacala allahi allaun falyatawakal ha cuskadaan almu'minuuna kuwa muminiinta ha cuskadeen wallahi laqad nasarakum allahu alla wuu idin hiiliyey bibadr badr buu alla idin hiiliyey walaqad nasarakum allah alla wuu idin hiiliyey bibadrin buu alla idiin hiiliyey walxaal antum idinku adilla kuwa yar aad ahaydeen adilla kuwa yar aad ahaydeen kuwa dulaysan aad ahaydeen min xayu cadad bederna waa iska garana waa yawm lbeder idinkoo tiradiinu ay yar tahay ma maalin jumca oo toddobiiyo tobanka ramadaan bay ahayd baa la yidhaahdaa sanada hijiraduna laba ahayde ma arkaysaa maalintaasuu ilaahay idin hili ee fattaquu llaha alla ka baqa lacallakum tashkuruun si aad ilaahay ugu mahad celisaan subxaana wa tacala nicmadu idin nicmay id waagii xus id xilligiina aad kalahday nebiyow taquulu aad lahayd lilmu'miniina kuwa mu'miniinta aad ku lahayd alan yakfiyakum miyaanay idinku fillayn soo idinkuma filla an yumiddakum inuu idinku siyaadiyo rabbukum rabbigiin inuu idinku siyaadiyo bihalaathati aalaaf saddex kun rabbi inuu idinku siyaadiyo oo min almalaaika alla malaa'igtiisa ka mida saddexdaa kun oo munzaliin lasoo dejin doono bifatxi zay munzaliin lasoo dejin doono soo idinkuma filla baa la yidhi subxana wa taala markaasaa ulahayd mogta halkan adigu laba qowl baa jira oo mufasiriintu laba qowl bay isku leeyihiin oo arrintani ma waxay ahayd yawm albadar mise waxay ahayd yawma uxud laba qowl baa jira oo maala id taqulu lilmu'miniin waxay ku tacalluqaysaa bay culimmada qaarkood ay leeyihiin walaqad nasarakum allahu bibadrin oo balaay waxaad odhanaysaa walaqad nasarakum allahu bibadrin buu alla idiin gargaaray id xilli buu rabbi idiin gargaaray taqulu aad lahayd nebiyow lilmu'miniina aad ku lahayd alan yakfiyakum marka qisadun aayaadkani waxay calaaqa la leeyihiin s biyawmi beder ma arkaysa waana sida uu raajixay ibna jariir abari raximah llahu tacaala owl wuxuu leeyahy wa hada ywm lbeder ilaahay wuxuu ku siyaadiyey markaa muslimiinta kun dabadeeta haddana saddex kun bay noqdeen haddana shan kun oo malag bay haddana gaadheen intii lagu siyaadiyey haddii la isweydiiyo la yidhaahdo sidee loo jamcinayaa aayadan iyo qawlka kale ma aayadan sidee loo jamcinayaa iyo qawlkii ilaahay kale subxaanahu watacaala ilaahay lahaa id tastakiuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaa'ika murdafiin ilahay u lahaa subxaana wa tacala see loo jamcinayaa jawaabtu waxaa la odhanayaa caddaynta la caddeeyey amba tansiiska caddaynta la caddeeyey kunka halkan lagu caddeeyey ma anfiyeyso in ilaahay ku siyaadin doono aalaaf iyo wax ka sii badan ila murdafiin waa kuwa istaba laistaba joojin doono weeye uloof saasoo kale noqonayaan ma og tahay qawlka labaad wuxuu leeyahay halkan ma arkaysaa id taquulu halkay ku xidhmaysaa waxay ku tacalluqaysaa waid hadawta min ahlika id xilligiina aad ka kallahday markaa waxay noqonaysaa yoma uxud ayay noqonaysaa yom uxud bay noqonaysaa mujaahid iyo ikrima iyo daxaak iyo rag noocaasa ayaa tafsiirkaa laga wariyaa inay uxud ahayd laakiin waxay leeyihiin ma dhicin maaragtay siyaadintani ballanqaadkani mid yimi mu ahayn waayo balaa in tasbiruu watataquu baa lagu xidhay markay sabri waayeen ay yaaceenay rasuulkii ka yaaceen ayaa lagala noqdaynaa way leeyihiin waalcilmu cinda allah waxaad moodaa inuu xoog badan yahay tafsiirka odhanaya waxay ku xidhan tahay beder id xilligii buu alla idin gargaaray dhe marka walaqad nasarakum allahu bibedrin id waqti buu alla idin gargaaray si beder aynugu xidhno qisadatan taqulu aad lahayd lilmu'miniina aad ku lahayd alan yakfiyakum soo idinkuma filo idin kaafiya mayso an yumidakum inuu idinku siyaadiyo rabbukum rabbigiin bihalaathati aalaafin saddex ku rabbi inuu ku siyaadiyo min almalaa'ika munsaliin kuwaasoo la soo dejin doono weeye munsaliina la soo dejin doono balaa ee way idinku filan tahay waa iijaabun lima bacda nafyi soo idinkuma filan samayn balaa yakfiikum macnaha way idinku filaan doontaa wey waa intasbiruu haddaad sabirtaan oo watattaquu ilaahay aad ka baqataan in tasbiruu haddaad sabirtaan oo watattaquu alle aad ka baqataan oo waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim xilligoodan xilligoodii markaad filayseen min fawrihim se dheri karayo kale maarata min fawrihim waqtigoodii ay idin yimaadaan gaaladu haadaa kan ah min fawrihim xilligooda ay idin yimaadaan haadaa kan ah yumdidkum wuxuu idinku siyaadin rabbukum rabbigin wuxuu idinku siyaadin bikhamsati aalaaf shan kun baa rabbi idinku siyaadin doonaa oo min almalaaika malaa'igta alle ka mida ah shantaa kun ee malago musawimiina iscalaamadsanaya oo masalan waxay leeyihiin shicaar afgarad musawimiin macnaa afgarad leh oo iswada calaamadiyey ma astaama ay leeyihiin iyagu ay isku garanayaan amba lagu garanayo musawimiin wamaa jacala kama yeelin hu siyaadintan madadka u celi damiirka wamaa jacala kama yeelin hu siyaadintani alla alle uma allahu alle uma yeelin ilaa bushraa bishaarayn mooyaane lakum idinka idin bishaaraynayo ayuu alla nasrigaa u yeelay wamaa jacala uma yeelin hu nasrigaasi allahu alle uma yeelin ilaa bushraa bishaarayn ilaa bishaaratan lakum idinka laydin bishaaraynaya mooyaane saasuu alla u yeelay subxana wa tacala inaad ku bishaaraysataan iyo walitadma'ina inay ku xasisho quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan bihi isaga inay ku xasilaan markaysaa madadkan iyo siyaadadan waman nasru nasriguna maba ahaanin oo kamaba yimaado ilaa min cindi illaahi alla agtiisa mooyaane allaha alcasiiz cidina aanay ka adkaanin alxakiim allaha xukun iyo xikmadba leh ilaahay unbaa wax siyaadiyey ma ogti markaa madadku waa siyaade ilaahay uu baanaa laga gargaar dalbaayo cid dambe ha ka gargaar dalbin guuldaro iyo ayaan dari noqonaysa iyo shirkiyaadka meelaha qaarkood ka yeedha adiga arkay iyadoo makhluuq ilaahay abuurtay oo weliba min almawta ah dadku ay gargaar weydiisanayaan baad arkaysaa mawt waxaad markuu sidaa leeyay madadan wacismatan minka cabdalqaadiri markuu leeyahay madadan wacismatan minka cabdalqaadiri waa macmuul ma ogti caamilku muxuu noqonaya gargaar bay markaa ka dalbayaan mogta iyo cisma ilahay baana laga dalba subxaanahu watacala waa shirkiyaadka waa istikaaha illah waa qadiyad u khatar badan ma og tahay qofka muslimkii waa inuu isilaaliye mogta ya kiyaas alfuqara jimco walba waad maqasha wallahi waad maqasha ya kiyaas alfuqaraai waamiir albudalaai waimaama nujabaai shalilah qum wabaadir oo degdeg weeye ya qiyaas alfuqaraa'i fuqarada yaa u gargaar ilahay baa u gargaar ya qiyaas alfuqaraa'i wa amiira alnujabaa'i wa imaama albudala waa budaladii iyo nuqabadii iyo nujabadii iyo awtaad الله سبحانه وتعالى ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وحين أخريت الروي بوكتي وحين أخريت الروي أنا كنت فريد بكل ليه أيوه anaa kuntu maca ayuba fii zamani lbalaa w ilahay naga dhaaf anaa kuntu maca ayuba fii zamani lbalaa wamaa bari'at balwaahu ilaa bitaflati nafcal allahu anaa kuntu maca idriisa lama rtaqa alculaa waaqcadtuhu firdowsa axsaana janati alىa kuntu maca ibrahima mulqan binaarihi wamaa baridat niiraanu ilaa bidacwati ducadaydiiba kaga baktiday bu kuleeyahy ba maaragtay dabkiiba hadda ilahay baa lahaa qul ya naaru kuni bardan wasalaamu calaa ibrahim rabbi inii masanaya dor waa ayuub soo maha wa anta arxamu araaximiin ilahay buu sidaa u beryay ma ogti ibraahimna markii lagu tuuray muxuu yihi nabiy llaahi maxamed caddeeye حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل أو كما قال لا إله إلا أنت وسأس المدين بوقتي حتى شيخ يدي مرة تجي جري بوقتي سيلبتي سكمل يدين تزور وتطلب ما عنده من الفضل والفيض والمدد وحول تزور وسيارة ليسا وتطلب ما عنده ما عند شيخنا ما عنده min alfadli waalfaydi waalmadada علي ابن السهر يا حزري فجود لعبد الغضب وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وفيضات الربانية ليقضع maxaa ilaahay idinku gargaaray subxaana watacaala liyaqdaca rabbi inuu gooyo liyaqdaca rabbi inuu jaro waa beder moogtay darafa qayb alle inuu gooyo min aladiina kuwii kamida kafaruu gaaloobay inuu alle jaro ayaa rabbi idinku hiliye aw yakbita amaba uu duleeyo hum ayaga oo fayanqalibo ay noqdaan khaa'ibiin ayagoo guuldaraystay oo jabay laysa laka adiga kuma ahaani nebiyow min alamri xaal uu ka mid yahay shay shaygaasi waa ismigii laysa lakadaasina khabarkii bay noqonaysaa rasuulku markuu habaaray ma arkaysaa eedee uxud ee rasuulkii la dakray ee iligii laga jabiyey ma arkaysaa allahuma alcab fulanan wa fulanan liyaxyaa min alcarab markuu rasuulku sidaa u habaarayey ayaa ilahay yihi laysa laka min almri shay ma ogti ila xataa ku jira laysa laka adiga kuma ahaanin nebiyow min alamri min alamri xaaluu ka mid yahay shay shaynaba ilaahay baa arrintooda iskale subxaana wa tacaala ilaahay baa ku hanuuninaya hanuuninaya adiga hanuun kuma saara فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يتوب marka muctarida weeyaan inta laysa laka min al shay aw yatuuba rabbi sidaa wuxuu yeelaa aw yatuuba aw liyatuuba inuu ku noqdo calayhim korkooda oo qaarkood ay soo noqdaan aw ama se yucadibahum rabbi inuu cadaabo fa inahum ayagu dhaalimuuna wey walilaah alla ayaa iskale maa fi samaawaati waxaa ku sugan iyo wamaa fi lardi yakfiru wuu u dhaafaa alla liman yashaau kuu doono wa yucadib waa u cadaaba man yashaa wallahu alle kafuur allaha dembi dhaafista badan leh weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh weeye ma arkaysa sidaas ogama ayad odhanaysa ma ogti ya ayuha aladiina duurka aamanuu alla rumeeyayo wacasaa muusa istamadat min casaaya buu ku leeyahy xataa ushii muuse ad ogeyda ilahay qur'aankiisa ad ogta kaga warramay ayaa wuxuu ku leeyahay waxaabay ka shidaal qaadataa oo maaragtay ay taageerada weydiisato tayda wacasaa muusa istamadat min casaaya maalinta qiyaamaha ilaahay agtiisla taagan yahay ee ambiyada ilaahay oo dhani ay quustaan ee nebi maxamed ay isku soo bigashubatana haye maxaynu odhan jirno ana fi lxashiri shaaficu limuriidii cinda rabbii falaa yuraaddu kalaami ana fi lxashri shaaficun limuridii cinda rabbii falaa yuraddu kalaami hadda nabiy llahi aadan baa lay dhaafiya nuux ma arkaysa muuse ciise war ma arkaysa فلا يرد أنا شيخ والصالح وولي انت صنبر أنا شيخ والصالح وولي أنا قطب وقدوة waqaaluu ya hada tarakta salaata bu ku waqaaluu lii ya hada tarakta salaata walam yaclamuu anii usallii bimaka salaaddii baad ka tegtay hadda ma oga bu kuleya nimanka in maka kusoo tukaday bu kuleeyay xataa iyagu waxay dawaafayaan bu ku leeyahay beytka beytkuna anigaa buu dawaafaya haddaba ka midoobo xata lbayt yaduufu bi ma garan cid qortay ya ayuha aladiina aamanuu laa takuluu acunina aribaa ribada cunina baa alla subxaana wa tacaala adcaafa xaal tahay mid la laalaabay adcaaftaasoo mudaacafa mid la lalaabay ah laablaabanu maaragtay lalaba jibaaray walaa taakuluha laa taakuluuha cunina arriba cunin xaaraam wey adcaafa xaal tahay cunina mid la lalaabay oo mudaacafa waa siday ahaan jirtay weeyaane macnaa iyadoo la labalaabinba lama cuni karo ma og oo nimanka jaahiliyadii markay ku jireen idaa xalla ajalu ayay odhan jireen markay muddadu gaadho amba ishi waxayga amba kordhe amba ishi amba kordhe amba ishi amba kordhe amba ishi amba kordhe sidaasay odhan jireen marka taasha ilaahay sababta aayaddu ay ku timi sidaas un weeyaane marnaba daynta haddii la labanlaabo ribada iyo haddii aan la labanlaabinna marnaba ma banaano wattaquu llaha alle baqa lacallakum tuflixuun si aad u liibaantaan wattaquu naar naar iska ilaaliya baa alle subxaana wa tacaala allatii naartaasoo uciddat loo diyaariye lilkaafiriin loo diyaariye wa adiicu allaha alle adeeca wrasuula ilaahay rasuulkiisana adeeca lacalakum turxamuun likay turxamuu si laydinku naxariisto subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka